رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر duhurka labadiisa sunno labadiisa ragcadood ee sunnada ah qallayntooda wixii ku yimid buu baabu yahay bimacnaa labada ragcadood ee duhurka ka dambeeya hadday ku dhaafaan in la qalleeyo casarka kadib iyo wuxuu ku soo arooray an caaishata radi allahu canha ana anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa goortii lam yusallii uusan tukanin arbacan afar qabla duhri duhurka hortii sallaahunna afartii buu tukan jiray bacdahaa duhurka gadaasha rawaahu tirmidiy baa wariyey wa qaala wuxuu ihi xadiidun weeye xasanun oo qariibun ah waxaa saxiixiyey xadiidka sheekh albaani caleyh raxmat raxmatullah wacan caishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii faatathu ay ka tagto ay dhaafto alarbacu afarta ragcadood oo qabla duhri duhurka hortiisa ah sallaahunna ku tukada ayuu ahaa bacda rakcatayni labada ragcadood gadaashooda oo bacda duhri duhurka gadaashiisa ahaaday rawaahu ibnumaajah baa wariyey labada xadiid macnahaan way kala duwan yihin ka hore wuxuu tilmaamayaa duhurka afarta ka horaysa haddii salaada duhur intuusan tukanin ay u suuroobi weydo duhurka markuu tukado kadib buu afarta la imaan jiray dabcan meesha waxaa ku jira duurka sunnadii ka dambaysayna wuu la imaan tii ka horraysay oo dhaaftayna dib buu ka keenaya markaas laakiin kan dambe wuxuu yidhi wuxuu ku daray afarta ragcadood ee duurka ka horreysay markuu la imaanayo waxay ahayd bacda ragcatayni labadii ragcadood gadaashooda oo labada ragcadoodoo oo markaa duur ka dambaysa ayuu ka sii dambaysiin jiray xadiidka marka dambe ee wata kan caaisha qaybtan dambe ee wadata labada bacda ragcataynkaa wata bacda ragcataynkaa wata waa daciif ayb waxaa soo saaray sida ibn maaja oo kale ibnu cadi wuxuuna leeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullah waa munkar bacda rakcatayn siyaadadaasaa munkara ah sababtuna waxa weeye waxaa ku jira sanadka nin la yidhahdo qays ibnu rabiic oo sayi ulxifdiya asagaana labada ragcadood sheegitaankooda la gooni noqday oo wuxuu ku khilaafay cid isaga ka xoog badan sida xadiidka hore ka muuqata macnaha sidaas daraaddeed xadiidka lafdigiisan dambo bacda ragcatayn wata waa daciif kaa horuu sax ku yahay macnaha wuxuuna tilmaamayaa duhurka ragcadaha ka horreeya sunnada ka horraysa hadday ku dhaafto duhurka markaad tukato kadib inaad qallayn kartoo dib kala imaan karayso wacan ummi salmata radi allahu canha qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yanhaa reebaya canhumaa xaggooda reebaya waa kuwe lama soo sheegin yacnii waxay ka wadaa canhumaada alrakcatayni bay ka wadaa labadii ragcadoodoo bacdal casri casarka gadaashiisa casarka kadib oo laba ragcadood la tukado nebigoo reebayaan maqlay bay tiri uma kadibna ra'aytuhu nebigaan arkay yusalliihimaa asagoo tukanaya markuu reebay kadib yaan arkay buu yaan arkay bay tidhi casarka kadib haddana isagoo labadii ragcadood tukanaya ayib amaa xiina sallaahumaa markuu tukaday fa innahu qad salla alcasra casarkiibuu tukaday amaa xiina sallaahumaa labada ragcadood markuu tukanayay fa innahu qad sallaa wuxuu tukaday alcasra casarkiibuu hor soo tukaday uma kadibna dakhala wuu soo galay gurigu ugu yimid iyada wa cindii agteeda isagoo ay yihiin niswatun dumar oo min bani xaraamin reer bani xaraamoo min alansaari ansaar ka tirsan fa sallaahumaa markaasuu labadii ragcadood tukaday ay bacda dukhuuli lbeyt guriga markuu igu soo galay kadib labadii ragcadood tukaday fa arsaltu markaasaan diray bay tidhi ileyhi xaggiisa waxaan u diray aljaariyata gabadhii ayaan u diray gabadhii shaqaalaha ahayd ama addoontii baan u diray fa qultu waxaan ku idhi quumii istaag bijanbihi dhinaciisa istaag oo faquulii waxaad ku tidhahdaa lahu isaga taquulu waxay ku leedahay laka adiga ummu salama ummu salama waxay ku leedahay yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow samictuka waan ku maqlay tanhaa adoo reebaya can haatayni rakcatayni labadaa ragcadood xaggooda wa araaka waanan ku arkaa hadda tusalliihimaa adoo tukanaya umu salamo saasay ku leedahay su-aashaasaa u weydiiyo ugu bandhig fa in ashaara hadduu tilmaamo bay tidhi biyadii gacantiisa hadduu kuu tilmaamo oo gacanta kuu fiiqo fasta'khirii ka durug canhu xaggiisa yacni markaa salaad buu ku jiraaye ma jawaabi karee markaa isaga durug ayb fa facalad waxay samaysay aljaariyatu gabadhii waxay samaysay sidii bay samaysay fa ashaara markaasuu nebigu tilmaamay biyadii gacantiisuu ku tilmaamay iga durug fastakharad canhu markaasay ka durugtay falamma insarafa markuu salaadii ka baxay ayaa qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam yaa binta abi umayata abi umaye gabadhiisiiyey umusalamo wey sa'altii waxaad weydiisay cani rakcatayni labadii ragcadoodoo bacdaalcasri casrka gadaashiisa ah ayaadii warsatay fa innahu ataanii waxaa ii yimid naasun dad baa ii yimid oo min bani cabdilqays reer cabdiqays ah, yani qabiilka reer cabdiqays la dad ka socda oo wafdiyaa ii yimid fashaqaluunii markaasay iga mashquuliyeen can irakcatayni labadii ragcadood allatayni labadaasoo bacda duhri duhurka gadaashiisa ahaaday fa humaa labadan hadda aan tukanayahay haataani waa labadaas hore labadaa duhurka ka dambeeyey oo jaanisku ii saamix waaye qoladaas iga mashquuliyeen ayaan casarka kadib tukanahayay muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray ayib waxay ku dartay bukhaari wuxuu ku daraya kayrkiiba ay tidhi inuu muusan ka tegi jirin wixii intaa ka dambeeyey casarka kadib inuu tukado labadaa ragcadood ayib waxaa daciifoon iyada sugnayn oo aan yani waxweye sal lahayn oo yani waxweye aan xadiid ahaan u sugnayn lafdiga ay dhahayso Eh, intaa wixii ka dambeeyey ma aanan arkin isagoo tukanaya sax maa lafdigaas lafdigaasi ay leedahay dib damba uma arkin sax maa bal lafdiga saxda ah wax weeyaan wuu daa'imay wixii intaa ka dambeeyey macnaha wa fii riwaayatin waa kan lafdigaan doonayo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo liaxmeda axmed u sugnaatay maa ra'aytuhu ma aanan arkin bay tidhi sallaahumaa labadaa ragcadood isagoo tukaday qablahaa taa markaa ka hor walaa bacdaha iyo markaa kadib markaasaa uguna horeysay uguna dambaysayb ayb daciif weye qaybtaas daciif weye in nebigu laba ragcadood bacda salaati subxi uu tukan jiray way sugan tahay amaa lafdigan ah markaasaa uguna horeysay uguna dambaysay waa daciif qalbi baana ku jira sanadka laba ninoo sanadka ku jirana waa majhuul ma ra'aytuhu sallaahumaa qablahaa walaa bacdaha soo idma qoray subax maana idhi bacda salaati alcasri laba ragcadood inuu nebigu tukan jiray sal lay slam way sugantay ama riwaayadan ama lafdigan axmed waa daciif qalbi baa ku jira cubaydillaahi bni cabdillaahi bni mawhab oo ka warinaya adeerkii cubaydilaahi ibni cabdilaahi bni mawhab qalbi baa ku jira oo yani magacaa dabagedisan sida sawaabkuna waxa weeye cubaydillaah ibni cabdiraxmaan ibni cabdilaahi bni mawhab waana daciif adeerkii cubaydillaahi ibni cabdilaahina waa majhuul labadaa cillo dartood buu xadiisku daciif la yahay marka lafdigaasi ma sugna lafdiga horeso kaa hore sugan way macnaha ama lafdigan dambe waa daciif xadiiskaasi marka isaguna wuxuu faa'iideeyey laba sunnada ka dambaysa duhurka hadday ruuxa dhaafo ama uu ka mashquulo inuu casarka kadib tukan karo duhurka ka hor kuwii ahaana duhurka kadib baa la tukan karaa casarka kadib waxaan dhuhi lahaa duhurka kadib kuwii ahaana casarka kadib baa la tukan karaa kullu daalika marka waxay kutusaysaa inay bannaan tahay oo la qalayn karo sunnooyinka duhurka hadday ku dhaafaan baabu maa jaaa wuxuu baabu yaha fii qadaa'i sunnati alcasri casarka sunnadiisaoo la qalleeyo iyadana wixii ku yimid baabu yahay ayib can abi salamata bni cabdiraxmaan annahu isagu sa'ala wuxuu weydiiyey caaishata caaisha wuxuu weydiiyey can isajdatayni labadii ragcadood allatayni labadaa oo kaana uu ahaa rasuululahi sal lay wasalam yusalliihimaa mid tukada bacda alcasri casarka kadib abu salama ayaa caaisho weydiisay labadii ragcadood ee nebigu casarka kadib uu tukan jiray bal labadaa iiga warran faqaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yusalliihimaa mid tukada labada ragcadood qabla alcasri casarka ka hor buu tukan jiray uma kadibna innahu nebiga shuqila waa la mashquuliyey canhumaa labada ragcadood baa laga mashquuliyey aw amase nasiyahumaa ama wuu halmaamay saasay ku dhaafeen fa sallaahumaa markaasuu tukaday labadoodii bacda alcasri casarka kadib buu tukaday uma kadibna ahbatahumaa wuu sugay wuu daa'imay intaas sababtaay ku bilowdeen saasay ahayd amaa wixii ka dambeeyey wuu daa'imo wuu waday wa kaana wuxuuna ahaabay tidhi idaa goortii sallaa uu tukado salaatan salaad markuu tukado daawama mid daa'ima ayuu ahaa calayhaa korkeeda hadduu salaad bilaabana sidiisaba sidaasuu ku wadi jira bal hadduu camal khayra bilaabo ma goyn jirin nebiga sal lay waslam ayib camalla wuxuu ugu jeclaa midka daa'ima rawahu muslim baa wariyey wanasaaiy nasaa'i baa wariyey xadiidkaasi isagana wuxuu daliilu yahay casarka kadib labadii ragcadood ee ahaa waa kuwo kale xadiidkii umusalem ee ka horreeyey wuxuu ku saabsanaa eh, labada ragcadood ee casarka kadib uu nabigu tukanaya waxay ahaayeen labadii duhur ka dambeeyey bay ahaayeen ayib xadiidkan caaishana labadan ragcadood ee casarka kadib uu tukanaya waxay ahaayeen labadii ragcadood ee casarka ka horreeyey oo dhaafay kullu daalika marka yani waxa weeye inay bannaan tahay bay kutusa kadibna nebigu waa laazimay sal lay slam nebigu waa laazimayoo lusuumkaasi wuxuu kutusayaa iyo yani daa'imidda iyo istimraarkaasi kadib inay sunno noqotay kadib inay sunno noqotayoo wuu yani xadiis fara badan baa ku soo aroortay nebigu sal lay slam bacda alcasri inuu labadaa ragcadood tukan jiray waana midda ay u deliishanayaan culimmada qaarkood bacda salaati alcasri inay laba ragcadood oo a jiraan waa saasaana sawaaba ayib horey baan usoo tilmaannay axaadiista reebaysa salaada casar kadib in la tukado sida sawaabka ah oo wakhtiga karaahada ama nahyiga wuxuu ka bilaabanayaa sida sawaabka ah marka qoraxdu isbedesho iftiinkeeda iyo kulaylkeedu markuu isbedelo markaa wixii ka dambeeya baa wakhtilkaraaha ah ama wakhtu taxriim ah marba marka ka dambaysana karaahadu waa ka sii darnaanaysaa ilaa ay ugu adkaato markay qoraxdu sii dhacaysoy baalka geliso oo markaa way markay shayaadiintu u marka yani cala asaxiix wakhtiga karaahadu xilligaasu ka bilowda ama inta ka horaysa bacda salaati casri waa la tukan karaa maxaayeeley xadiis baa ku sugan macnaha wacan ummi salmata radi allahu canha qaalad waxay tihi shuqila waa la mashquuliyey rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam can irakcatayni labadii ragcadood baa laga mashquuliyey oo qabla alcasri casarka ka hora fa sallaahumaa markaasuu tukaday bacda alcasri casarka gadaashiisa xadiiskii horuu la mid yahay ee caaisha rawahu nasaa'i baa wariyey sheekh albaanina wuxuu leeyahay waa xasan saxiixa wey wa maymuunata waxaa laga warin ana nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu kaana inuu ahaa yujahizu mid diyaarinaya oo qabanqaabinaya bacan ciidan la dirayo bacigu waa ciidanka la goynaye la dirahayee duulaan loo bixinayo walam yakun mana ahayn cindahu agtiisa dahrun wax dhabar ah gaadiid baa laga wadaa gaadiidkii ciidankaasi ku duuli lahaana muusan haysanin nebigu fa jaa'ahu nebiga waxaa u yimid dahrun gaadiid oo min asadaqati sakadii ah sake la soo uruuriyo gaadiid ah baa markaa loo keenay fa jacala wuxuu nebigu bilaabay sal alay waslam yaqsimuhu inuu qaybiyo baynahum dhexdooda faxabasuuhu nebigay ka dib dhigeen oo way ka xabiseen yacni xabasuuhu nebiga ayay reebeen waay oo yacni qaybintii xoolaha qaybinayay buu ku daahay oo ku dhacay oo ku reebtoomay xataa arhaqa ilaa uu gaadhay uu ku yimid alcasra casarkii ilaa uu gaadhay arhaqa bimacnaa adraka waay ilaa casarkii uu gaadhay oo casarkii ku yimid ayb wa kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada qabla alcasri casarka ka horna rakcatayni buu tukan jiray aw amase maa shaa allahu ama wuxuu alla doonuu tukan jiray maalinkaa marka xoolaha uu qaybinayay baa ka mashquuliyey fa sallaa markaasuu tukaday alcasra casarkiibuu tukaday uma kadibna rajaca waa laabtay fa sallaa markaasuu tukay maa kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukan jiray qablaha horteed casarkii markuu tukadoo soo noqday ayuu wuxuu casarka ka hor tukan jiroo dhaafay maalinkaa ayuu markaa tukaday wa kaana wuxuun ahaa bay tidhi idaa goortii sallaa uu tukado salaatan salaad aw amase facala uu sameeyo shay-an shay uu sameeyo yuxibbu mid jecel buu ahaa an yudaawima inuu daa'imo calayhi korkiisa oo uusan goynin rawa axmed baa wariy ayib xadiidkaasi bi tamaam waa daciif sidan markuu u dhammaystiranya waa daciif waa kasan soo sheegnoo labada ragcadood ee casarka ka dambeeyaay iyagu waa sugan yihin ayib xadiidka waxaa ka sugan qaybta dhahaysa kaana idaa sallaa salaatan aw facala shay-an yuxibu an yudaawima calayhi intaasi waa saxiix liqayrihi way sugantaha intaas waa xadiiskii hore dee caaishaaba kutusaya sooma amaa intiisa kale waa daciif dacfigiisana waxaa sabab u ah nin la yidhahdo xandalata assaduusi xandalata asaduusi nin la yidhahdaa ku jira isagaasaana xadiiska waxaa ku cileeyey alimaam alhayami xadiiska waxaa kaloo soo saaray abu yacla iyo abaraani isagoo mukhtasara buu soo saaray marka xadiiskaasi waa daciif ayb haddiise uu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa yani wax weeyaan waxa ay axaadiista hore faa'iideeyeen oo labadii ragcadoodee casirka ka horreeyey inuu intuu ka mashquulay uu dib ka tukaday axaadiista horaana ku tusaysa macnaha baabun ana alwitra sunnatun mu'akada wa annahu jaa'izun cala alraaxila ah, wuxuu baab u yahay ana alwitra witirku sunnatun inuu yahay mu'akadatun oo la adkeeyey wa annahu witirkii jaa'isun inuu bannaan yahay cala araaxilati neefka gaadiidkay saaran tahay korkiisa inuu ku bannaan yahay waa laba mas'alo witirka xugunkiisa ma sunnaa mise waa waajib sunna hadduuse yahayse waa sunnada noocee buu ka yahay ma sunna mu'akadaba mise waa sunna hayru mu'akada taasi waa qodob qodobka labaadna in haddii adoo gaadiid saaran oo neef geela saaran ama gaadhi saaran ama diyaaro saaran aad isaga dul tukan karto adoo heli kara xataa inaad istaagto man ayib witirka waxaa la yidhaahdaa cishaha wixii ka dambeeya ilaa waabarka laga gaadho salaadda aad tukanayso wixii tiro isdheer ku yimaadaa witir ah hal ragco ugu dambaysa hadday noqoto waa u togi doonnaa qaababkay kala noqon karto waxa ugu dambeeyee salaadaada kuu khatimaya waa inay tiro isdheerto tiradaa isdheereed salaadaada habeenkii ku gebagabaynayso hadday hal ragcada noqoto iyadaasaa witirkiia hadday noqdaan saddexna saddexdaasaa witir la dhihi hadday shan noqdaanna shantaasaa witir ah kolba tiradaa isdheer ee salaadee markaa isku xidhan baa witir la dhihi ayb salaatuleylkaa marka ka guda weyn salaatuleylku iyada waxaa la yidhaahdaa salaadda habeenka aad tukato cishaha wixii ka dambeeyo oo dhan salaatuleyl baa la dhahaa ama witir ha ku jiro ama shafci ha noqoto labalaba u tuko ama afar afar u tuko kulli salaatulebli markaa isku noqonaysa marka salaatuleylku witirka way ka guda weynta salaadda taraawiixdu ayadana waa u tegi doonaaye waa salaatuleylkii oo witirkii sii wata oo ramadaanka la tukada waay salaatuleylkii oo ramadaanka laysla tukanayo jamaaco iyo si wada jira loo tukanayo taraawiix baa la yidhahdaa laakiin waa isla salaatuleylkii u saas way macnaha tahajudkuna kama gedisna keliyata bacdu ahlilcilmi baa waxay yidhaahdeen tahajud waxay noqonaysaa salaadda haddii inta la yaro seexdo gelinka dambe loo soo kaco oo hurdo kadib la tukado markaasaa tahajud magaca ay qaadanaysa laakiin macaanidaasi kulli waa isku wada dhowya witirku marka waa ka witirku marka sheekhu wuxuu uhi waa sunnatun mu'akada waana sida ay jumhuurtu qabto waa a jumhuurtu saasay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi waxaa khilaafsan abu xaniifa oo wuxuu yidhi witirku waa waajib waaba laazim ku soo istaagay haddaad ka tagtana caasibaata ayb wuxuu leeyahay alimaam ibnu mundir calayhi raxmat ullah loogama horaynin ra'yiga abu xaniifa asxaabtiisi iyo ardadiisiina kumayna waafaqin ibnu cabdilbar baa isaguna macno noocaasa faa'iideynayo wuxuu leeyahay inuu witirku sunno yahay waxay ku dhowdahay inay ijmaac tahay hadalkaa abu xaniifa la fogaynayaa marka abu xaniifa marka ku tegay inuu yahay farad uu yahay waajib inuu yahay macnaha laakiin badankood waxay qabaan a'immadu inuu yahay sunno mu'akada waa mid wa annahu jaa'izun cala alraaxil can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man lam yuutir ruuxii aan witrinin falaysa minna naga mid ma aha rawaahu axmed baa wariyey ayb sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo khaliil ibnu mura khaliil ibnu mura oo daciifaa ku jira wakadalika inqiطaacna waa ku jira sanadkiisa oo nin la yidhahdo mucaawiyat bnu qura oo abu hurayre ka warinaya muusan ka maqlin labadaa cilladoodba dacfiga xadiiska waa keenayaan laakiin shaahiid buu leeyahay xadiisku oo laga warinaya burayda sanad isaguna daciifa ama dacfi ku jira ayaa lagu warinaya axmed baana soo saaray ayib sidaas daraaddeed eh, iyo abu daawuud labaduba xadiiskaa kale burayde ee shaahidka ah buu xadiidku ku xoogaysan karaa saas daraaddeed baa bacdu bacdulculamaa ay xadiidka taxsiininayaan oy leeyihin waa xasan likhayrihi sheekh albaani laakiin isagu wuu daciifinaya daliishaday abu xaniifa oo ku tegey inuu witir ku waajib yahay maxaa yeele wuxuu yidhi camal ka tegitaankiisa ruuxa la yidhaahda naga mid maaha oo dariiqa nagii wuu gara maro wuuna khilaafay camalkaasi camal sunna ma noqon kara buui camal sunna ma noqon karo camal waajib ruuxu ka tegey yacni shay farada ruuxu ka tegey baa waxaa la dhihi karaa laysa minna laakiin shayga sunnada ah ruuxa laguma fogeeyo sidaasuu u deliishanaya jumhuurtuna macnaha macnaha ka ahayn bay ku fasirayaan waxay hadda xadiisku hadduu sugnaado man lam yuutir falaysa minna dariiqadii buu khilaafay dariiqada uu khilaafayna waa dariiqadii sunnada ee dariiqadii laasimka maaha ila waxa weye laysa mina waxaa laisku waafaqsan yahay laysa calaa ariiqatina wa calaa sunnatina marka ariiqada uu khilaafaa marna waxay noqon kartaa sunno mustaxab marna waxay noqon kartaa farad waajiba labadaba xadiidku waa ixtimaalabay leeyihin wa can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi alwitru witirku laysa muusan ahaanin bixatmin laazim ma ah ka hay'ati almaktuubati sida salaadda waajibkaa qaabkeedoo kale sida salaada waajibka ah salaadaha shanta ee waajibka ah sidooda oo kaleeto laasim uma ah walaakinahu sunnatun waase sunno oo uu sannahaa jideeyey rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam waase dariiqo uu nebigu jideeyey laakiin salaadaha waajibka ah, wujuubkoodoo kale ma gaadhaya buui rawahu axmed baa wariyey waannasaa'iyu waltirmidiyu wabnu maajah walafduhu lafduhu ibn maajah lafdigiisu wax weeye ina alwitra witirku laysa ma ahaanin bixatmin laazim maaha waajib maaha walaa ka salaatikum salaadiinnoo kalena maaha almaktuubati ee korkiinna lagu qoray lagu laasimiyey laydinku farad yeeloo kale maaha walaakina rasuula allahi laakiin rasuul alle sal lay waslam awtara wuu witriyey wa qaala wuxuuna yidhi yaa ahla alqur'aani qur'aanka dadkiisiiyow awtiruu witriya oo witirka habeenkii yacni wax weeye tukada maxaa yeeley fa ina allaha alle witrun waa witir yuxibu wuxuuna jecel yahay alwitra witirkana waa jecelyah allah tabaaraka wa tacaala waa keligii lamaano ma leh ilaa witirka waxaa la yidhahdaa waa kisiga aan lamaanaha lahayn allah waa witir oo lamaano ma leh wax la midana ma leh witirkana waa isdheeryahoo tirada isdheer waa jecel yahay witriya ayib xadiidkaasi waxaa taxsiiniyey alimaam tirmidi sheekh albaanina wuu saxiixinayaa qolyaha musnadka xaqiijinaya iyaguna way xoojinayaan sanadkiisa waxaa ka soo saaray qaybta marfuuca sidoo kale yaa ahla alqur'aani awtiruu fa ina allaha witrun yuxibu lwitra qaybtaa marfuuca waxaa isaguna soo saaray abu daawuud iyo hayrkii waxaana saxiixiyey ibnu khusayma tirmidina waa taxsiininaya waa xadiid sugan wey xadiidkaasi macnaha ayb wuxuuna ka mid yahay adilada ay deliishanayaan jumhuurtu oy u deliishanayaan inuusan witurku waajib ahayn maxaa yeele cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa oo nabiga saxaabadiisii ka mida ah, bal min alkhulafaa'i araashidiin ka mid min asaabiqiina alawaliina ka mid a ah, ayaa wuxuu leeyahay sida salaadaha waajibka kale ma ah laakiin waa sunno waa dariiqo nebigu jideeye amarkaa unbaa la qaadan oo waa cibaado uun faadila ah saasuu leeyahy wa ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula llahi sal lay slam rasuulku awtara wuu witriyey calaa baciirihi neefkiisa geelaa korkiisuu ku witriyey rawaahu ljamaacatu baa warisa waxaan malayna inaan soo marnay in raaxilada korkeeda lagu witrin karo dhinacala dhinacay kuula jeesataba axaadiista qaarkoodna inay ku soo aroortay markaad gelayso qiblada inuu u jeedin jiray salaadaha waajibka ah ayaga laftooda cinda daruura qiblada qaabilitaankeeda inuu dhacayo waanaan usoo marnay masaaisha noocaasoo kale man wuxuuse halka meeshan u keenay yani wax weeyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida uu ugu dadaali jiray witirka xataa markuu safartaiyo socotada yahay kama tegi jira xataa hadduu jidka ku qabto isagoo hal saaran hasha korkeeduu ku tukan jiray markaasuu sujuudda iyo rukuucda ishaari jiray ayb wa can abi ayuubin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku idhi alwitru witirku xaqun waa xaq ee faman axabba ruuxii jeclaada an yuutira inuu ku witriyo bihamsin shan falyafcal ha sameeyo waman axabba ruuxii jeclaada an yuutira inuu ku witriyo bialaain saddex falyafcal ha falo ha sameeyo waman axabba ruuxii jeclaada an yuutira inuu ku witriyo biwaaxidatin hal ragcadana falyafcal ha falo rawaahu lhamsatu baa shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye meesha hadda laga deliishanayo xadiidka waxaa saxiixiya ibnu xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay sidoo kaleeto alimaamu nawowi sheekh albaani intuba way saxiixinayaan wuxuuna rajaxayaa alimaam waxaan dhilaha sheikhulalbani caleyh raxmatullah xadiidka oo laysku khilaafsan yahay rafcigiisa iyo waqfigiisa inuu marfuuc yahay buu rajaxaya laakiin alimaam ibnu xajar caleyh raxmatullah xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu ku keenayaa in ay a'immadii hore mutaqadimiinta ahaa sida abu xaatim araazi yaxya duhli imaam daara bayhaqi iyo kayrkoodba iyo sidoo kaleto nasaa'i isagana buluqulmaraamka uu ku sheegay a'immadaa mutaqadimiinta inay rajaxeen xadiidku inuu mawquuf yahay mawquuf calaa abi ayuub sidaasay rajaxayaan laakiin baxdiga sheekh albaani wuxuu leeyahay ragga rafciyey baana ka badan kana xoog badan ragga waqfiyey waa isagu marka waa khilaafaya xadiidkaasi marka waxaa hadda meeshan uu deliishanayaa alwitru xaqun witirku waa xaq abu xaniifa wuxuu u deliishaday bimacnaa xaqun waa waajib jumhuurtuna waxay ku fasireen xaqun bimacnaa waa mu'akad waa shay sugan oo sunno ah oo adag waay saasaa marka lagu kala fasiraya kullun calaa madhabihi kadibna xadiidku wuxuu inoo faaideeyey witirka aad habeenkii salaadaada ku khatimayso shan inuu noqon karo saddex ragcadood inuu noqon karo hal ragcada inuu noqon karo baabkaasi waa inoo soo socdaa laakiin ujeedada horta ka hore yani eh, xaquntaas hadda loo daliishanaya ama laga daliishanaya xadiidka wa fii lafdi abi daawuudda waxaa ku soo arooray alwitru xaqun waa xaq calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisu xaq ku yahay ayb warawa waxaa wariyey ibnulmundir baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi fiihi dhexdiisa alwitru xaqun walaysa biwaajibin sidaasuu ibnulmundir isaga ku wariyey alwitru witrku xaqun wey walaysa mana ahaanin biwaajibin ma ahaanin ayb wuxuu ku wariyey awsadkiisa ayuu ku wariyey mujalladka shanaad ayuu ku wariyey laakiin lafdadaa walaysa biwaajibin ah a'immada kale lamayna warinin marka waa lafda daciifa waa lafda daciifa oo isagaa la khaas noqday sidaas daraaddeed ma ay sugno lafadadaasi laakiin alwitru xaquntaa sugan ayib masaladaasi marka waxa witirka xukumkiisa wasaan sheegnayba waxaa khilaafay jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan abu xaniifa khilaafay oo yidhi witirku waa waajib wuxuuna deliishanayaa axaadiistaas kuwa daciifa oo nas ku ah iyo kuwa sugan oo aan nas ku ahaynoon ku caddayn waajibnimada laakiin laga fahmi karo jumhuurtuse waxay deliishadeen oo ay inuusan waajib hayn u deliishadeen ayaguna cumuumaadka axaadiis kale sida xadiidkii ubaydla dalxat bni cubaydillaah fi saxiixayn nebiga sal lay slam nin carabiya u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi su-aaluu weydiiyey su-aalihii marka waxaa ku mid ah ilaahay muxuu salaad igu leeyahy habeenkii iyo maalinkii markaasuu wuxuu ku yidhi hamsu salawaat shan salaadood hal calaya hayruhaa buu yidhi shantaa waxaan ahayn korkayga maya maya buu yidhi ilaa an tatawwaca shantaa waxaan ahayn korkaaga maaha ilaa inaad adugu wax siyaadsanaysa mooye markaasuu iska dhaqaaqo wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaanay intaa ka siyaadinaynin kana nusqaaminayn kadibna waa kii nebigu yidhi aflaxa in sadaq hadduu ka run sheego waa liibaanay xadiidkaasaa asal u abay ah leeyihin shantan salaadood waxaan ahayn inuusan waajib ahayn wixii ka soo hadhay ee ku tusaya wujuubkana waxa uun laga wadaa sunno adag sidoo kale xadiidkii cabdillahi bni cabbaas fi saxiixayn kadalika nebigu sal lay wasalam markuu mucaad u diray yaman waa kii ku dhihi jiray fa inhum ataacuuka lidalika oo shahaadataynka ah faahbirhum biana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin fi اlyowmi wاlleyla hadday tawxiidka kaa yeelaan waxaad u sheegtaa inuu ilaahay korkooda ku waajib yeelay shan salaadood habeenkii iyo maalinkii weliba wuxuu leeyahay waxay leeyihiin diriddii nebigu uu mucaad yaman u diray waxay ahayd mar dambay ahayd fii aakhiri xayaati nebiy bahay sal alay waslam marka waxay kutusaysaa inuusan witirku waajib ama waxa abu xaniifa uu deliishaday inteeda badan waa daciif waxna macnaha uu deliishaday baa lagala doodsan yahay baabun alwitru birakcatin wa bialaain wa hamsin wa sabcin wa tiscin bisalaamin waaxid wamaa yataqadamuha iyo waxa ka hormarayo min ashafci alwitru witrin buu baab u yahay baabulwitri witrin buu baab u yahay birakcatin hal ragcada lagu witriyo wa bialaain saddex wada socoto lagu witriyo wa hamsin shan wada socoto lagu witriyo wa sabcin toddobo wada socoto lagu witriyo wa tiscin iyo sagaal wada socoto lagu witriyo bisalaaminna lagu witriyo waaxidin oo mid hal salaama naqsi laysku wada xidhiidhiyo dabada laysugu xidho meesha aakhirka uun laga salaamo naqsado iyo wamaa yataqadamuhaana baab buu u yahay waxa ka hormaraya oo min ashafci salaadaha labalabada lamaanalmaanaha ee labalabada ah wixii witirka ka hormarayo shafci ana baabuu yahay can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi qaama waxaa istaagay rajulu nin baa istaagay fa qaala wuxu uhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow kayfa sidee bay ahaatee salaatulleyli habeenka salaadiisu waa sidee see loo tukadaa ayb fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuululahi sal lay slam rsulku wuxuu yidhi salaatulleyli habeenka salaadiisu manaa manaa waa laba laba ragcadood manaadu waxa weeye waa intain intain laba tuko ka bax laba tuko ka bax sidaa w manaa manaa fa goortii khifta aad ka baqdo asubxa subxa markaad ka baqdo fa awtiruu witriya biwaaxidatin hal ragcadaa ku witriya ayib rawahu aljamaca xadiiskaasi wuxuu daliilu yahay salaada habeenkii in laba laba loo tukanayo ayib sidaa waxaa qaba in laba laba loo tukanayo oo ay fadli badan tahay yani aimo badan baa qaba shaafici iyo axmed iyo hayrkoodba waxay leeyihiin labalabadaa ugu fadli badan inaad laba markaa tukataba ka salaamo naqsato saasaa u fadli badan xadiiskani marka taasuu tilmaamaya salaatu leyli mana mana ayb alimaamu maalik caleyh raxmatullah isagu wuxuu u deliishaday salaatu lleyli manaa manaa wuxuu u deliishaday in salaadda habeenkii la tukanayo laba ka badan laysmaba raacin karo laba tuko ka salaama naqso laba tuko sidaa ku dhammee ama inaad ka siyaadisood afar israaciso ama saddex israaciso maya buu soo istaagay imaam maalik caleyh raxmatullah xadiidkan uuna u deliishanayaa waase istidlaal axaadiista kale ay diidayso xadiis kalo badan baa yaa ku sugan oo inoo imaan doonta waxaa kaloo xadiidkan laga faa'idaystay faidaa khifta asubxa faawtiruu biwaaxida waxaa kaloo uu faa'ideeyey hal ragcad ah in salaadaada aad ku witrin karto hal ragcadoo keligeed ah ayib taana waa faa'ideeyey waana sida ay qabaan jumhuurtu ay qabaan wey macnaha hal ragcad oo keligeeda ah inay salaaddii witirkaaga ku khatimi karto ama keligeed ba ad tukan karto imaan doontaa iyadana macnaha waxaa kaloo xadiidka loo deliishaday wakhtiga witirku uu ugu dambeeyo waabarka ayadana wuu keeni doonaa yani maxaa yeelay faidaa khifta asubxa yuu yidhi sooma ah, xadiidka ibnu khusayma xoojinayo man adraka asubxa walam yuutir falaa witra lahu ruuxii waabarku ku yimaado isagoon witrinin witir ma leh marka macnahana waa faa'idaynaya waxaa kaloo xadiidkan loo fa faidaa khifta asubxa faawtiruu biwaaxida salaadda habeenkii la tukado inaysan xadba lahayn tiro go'an ma leh habeenkii salaadiisu waa la yska wadi karaa ragcadahaad wadi kartaa labaatan ha gaadho soddon ha gaadho iska wad waabarku markuu kugu yimaado eed ka baqdo ragcaddii khatimi lahayd iyo witirkii dhakasi habeenkii o dhan marka labalaba inuu tukan karo kutusi bay leeyihin inaynan xad lahaynna waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi salafan wa khalafan bal waxa weeyaan bacdu ahlilcilmi waxay soo guurinayaan ijmaac ijmaacu salaf bay soo guurinayaan salaadda habeenkii la tukado inaysan xad go'an lahayn oo xaddaa lama dhaafin karo wixii dhaafaya waa xaaraan cinda salaf ma jirin ijmaaca bay soo guurinayaan qaar ka mid baxi qayimaa jira masalada laga qoray wazaada wuxuu ziyaadiyey axmedu axmed wuxuu ziyaadiyey fii riwaayatin wuxuu ku siyaadiyey salaatu lleyli habeenka salaadiisu manaa manaa waa labolabo yusalimu wuu salaamo naqsan ama yusalimama tusalimu waad salaamo naqsan fii kulli rakcatayni laba ragcadoodoo kaste dhexdooda waad salaamo naqsan waa macnaha uu fasiraya macnaha ayb wadakara wuxuuna sheegay alxadiid xadiidkiibuu sheegay yani waxa wey faidaa khifta subxa fasalli rakcatan tuutiru laka maa qablaha saas wey macnaha dhammaystirka xadiidka sanadkiisu waa jayid waa lafdiga axmed laakiin waxaa ku jira in la yidhahda cabdilcasiis ibn abi rawaad oo saduuqun rubamaa wahima ah yacnii dacfigaasaa ku jira laakiin kaa hore unbuu la mid yahay macnaha lafdi kalaa jira oo khamsadu ay soo saareen oo xadiidka ku yimid oo dhahaya salaatu lleyli waannahaari manaa manaa habeenka iyo maalinta salaadiis waa labalabo marka lafdiga wannahaarida ku daraya waa laysku haystaa siyaadada wannahaariya in badanoo muxadisiintii waxay dheen waa ziyaada shaada wey oo daciif rag sheekh albaani ka mid yahayna way sugayaan oo waxay leeyihiin ayaduna waa suganta walimuslim waxaa u sugnaaday qiila waxaa layidhi libni cumar ibni cumar waxaa lagu yidhi maa mana mana mana mana macnaheedu maxay tahay qaala wuxuuhi yusallimu wuu salaamo naqsan fii kulli rakcatayni labadii ragcadood dhexdoodaba wuu salaamo naqsa oo wuu ka baxaya macnaha haddana laba kaluu isu taagaya wa ibni cumar radi allahu canhuma annahu isagu kaana wuxuu ahaa yusallimu mid salaamo naqsada bayna alrakcatayni labadii ragcadood iyo walrakcati iyo ragcadda dhexdooda filwitirki witirka dhexdiisa xataa ya'mura ilaa uu amro bibacdi xaajatihi dantiisa qaar ka mida uu dadka amro oo uu la hadlo macnaha dadka la hadlo rawa albuhaari bimacnaa waxa weeye bayna alrakcatayni waalrakcati filwitri waxa waaye witirka labada ragcadood ee ka horeeya iyo witirka wuu kala goyn jiray saas manaa kaana yusallimu bayna arakcatayn wa bayna arakcati fi lwitr waay labada ragcadoodee witirka ka horeeya iyo ragcadda witirka dhexdooda wuu kala goyn jiro wuu salaamo naqsan jiray kadibna ragcadda witirku goonigu istaagi jira manaa ilaa uu xataa ya'mura bibacdi xaajatihi markuu labada ragcadoodee hore ka salaamo naqsado inta uusan witirka isu taagin ayuu markaa danihiisa dadka fari jiray oo waxaa lay keeno waxaa hala sameeyo kadibna witrku isu taagi jira man wacan ibni cumar radi allahu canhuma wabni cabaasin radi allahu tacaala canhuma annahumaa labadoodu waa ibnu cumar iyo ibni cabaasin samicaa waxay maqleen annabiya sal ly sl oo yaquulu leh alwitru witirku rakcatun waa hal ragcada ah oo min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa ah rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiidba axmed wa muslim baa wariyey rawaahum idin qoray mise rawaahuma rawaahu baa sax ah, rawaahu ayb xadiiska waxaa wariyey axmed waa muslim baa wariyey wuxuu faa'iidaynayaa sida kii horeba uu faa'iideeyey witirku inuu hal ragcada noqon karo marka laba macnoba fahm laba macnoba u fahm mid weeye witirkaagii habeenka oo dhan bacda alcishaa inaad hal ragcadba ka dhigato waxba kama horeeyaan iyadaa unbaa tukatay habeenkiiba taasi waa witir waana witir saxa ah. inaad salaado kale intaad soo tukatay ayada aad ku khatimtayna waa alwitru birakca labadaba way ku rumoobaysa inaadan wax salaadaba tukanin waxaan ragcaddaa ka ahayna waa alwitru birakca waa inaad salaado soo tukatood ayada ku khatimtayna alwitru birakca way labadu way soo galeen waana sax labadaba macna sida raajix wacan caishata radi alla canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusallii mid tukada maa bayna an yafruqa inta u dhaxaysa markuu ka faaruqo min salaati alcishaai salaada cishe ila alfajri ilaa fajarka laga gaadho inta u dhaxaysa wuxuu tukan jiray xdaa cashrata ragca kow iyo toban ragcadood buu tukan jiray markuu cishaha tukado dabcan labadiisii sunnana uu raaciyo halkaa wixii ka bilowda ilaa fajarka laga gaadho wuxuu tukan jiray racadood ayb yusallimu xaaluu salaamo naqsanayo bayna kulli rakcatayni labadii ragcadoodba dhexdooduu salaamo naqsanaya bimacnaa labadii ragcadood markuu tukada wuu salaamo naqsan labadii kale haddana istaaga wuu tukan wuu salaamo naqsan saas labalaba uu tukanaya wa yuutiru wuu witrin jira biwaaxidatin hal mid oo keligeedna waa ku witrin jira hal mid oo keligeedna waa ku witrin jira ayb faidaa goortii sakata uu aamuso almu'adinu midka aadaamay min salaati alfajri salaada fajar markuu xaggeeda ka aamuso oo dhammeeyo oo watabayana uu caddaado lahu nebiga alfajru fajarku uu caddaado oo wajaa'ahu uu yimaado almu'adinu kii aadaamay uu yimaado ilan guriguu u imaan jiray kadibna salaadu yani markaa kadib u bixi jiray qaama nebigu waa istaagi jiray markaa fa markaasuu rukuucu jiray rakcatayn wuxuu tukan jiray rakcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud waa labadii fajarka ka horreeyey uma kadibna uma dajaca markaasuu seexan jiray calaa shiqihi dhinaciisa alaymani ee midigta xataa ya'tiyahu ilaa uu u yimaado almu'adinu midkii aadaamay liliqaamati aqimaadda darteed xaaluu ugu yimaado yacni aqimaadda ilaa ugu yimaado dee aqimaadda marka la aqimayo guriga nebigu waa masaajid ku dhagan yahay iridon buu ka soo baxayaa meel fog ma jira macnaha rawahu ljamacatu shantii baa jamaacadii baa warisay ila tirmidiya mooye faidaa sakata almu'adin meeshaa faidaa sakaba kutubta qaarkood ma qoraya faidaa sakaba waa riwaayo faidaa sakatana waa riwaayo muslim iyo abu daawuud waxay ku wariyeen faidaa sakata inta kalena waxay ku wariyeen faidaa sakaba macnuhuna waa kala duwan yahay sakata waa aamuska amaa sakaba waxa weeyaan waa dadejinta waa faidaa sakaba markuu dedejiyo almu'adinu min salaati alfajri oo uu ka baxa laga wadaa dhammeeyo labad macnaba marka waa yimaada xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa alwitru biwaaxida hal ragcada in salaadda habeenkii lagu witrin karo waxaa kaloo inoo faa'iideeyey salaadda witirka habeenkii uu tukan jiray nebigu sal ly waslam koo iyo toban ragcadood inay ahayd dabcan witirka waxaa laga wadaa salaaddii oo dhan qaybteedii shafciga ahayd ee labalabada ahayd iyo tii lagu khatimay oo witirka ah ragcadood buu gaadhsiin jiray waxaa kaloo xoojinaya xadiiskeedii ay dhihi jirtay nabiga sl lay sl markii la weydiiyey muxuu ahaayey salaaddii nebigu seebuu ah salaaddii nebigu say ahayd ay dhihi jirtay maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixdaa cashrata ragca ramadaan iyo hayrkii toona koob iyo toban ragcadood muusan ka siyaadin jirin xadiiskaas ayaa kana markaa isku mid a muuna ka kordhin jir markaasay waxay tidhi eh, kaana yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa uma yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa uma yusallii alaaa afar haddana afar haddana saddex ayb adiga siyaabo kala gedisan buu nabigu u tukan jiray waa si ka mida siyaabahaas macnaha wa ubay ibni kacbin wadaad eh, qoladan muxuu ahay iska fiqiga akhrin jiray ka mid suufiyada qolyahan suufiyada oo mar laga doodayo salaada taraawiixda tiradeeda ayaa waxaa loo keenay xadiidkan caaisha fi saxiix maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixda casharata ragca markuu jawaab kale u waayo wuxuu yidhi caaisha ma aysan aqoonin salaadii nebiga sal alay slam marka waa hadal aada culus cabdulahi bni cabaas kamaa fii sunan abi dawuud cabdulahi bni cabaas ayaa waxaa la weydiiyey salaadii nebiga habeenkii uu tukan jiray markaasaa wuxuu yidhi axad uga aqoon badan caaisha ma ogi buu yidhi ee caaisha u tag marka ma wadaadka suufigaa yaqaana caaisha mise cabdullahi bni cabaas baa yaqaana sababtu waxa weeye caaisha radiallahu canha nebigu salaadiisa habeenkii wuxuu ku tukan jiray sida haalibka ah guryihiisa soo ma haalibka masaajid kuma tukan jira marka dumarkiisaa uga aqoon badan cid kasta saas daraaddeed axaadiista ku soo aroortay salaadda habeenkii in badan dumarkaa laga warinaya xafsaa laga warin umusalama laga warin caaishaa laga warin ilaan guryahooduu ku tukan jiray soo ma saas weeyaan can ubay bni kacbin radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fi lwitri witirka dhexdiisa wuxuu akhrin jiray bisabbixi isma rabbika alaclaa wa fi rakcati ahaaniyati ragcadda labaadna wuxuu akhrin jiray biqul yaa ayuha alkaafiruun wa fi alhaaliati ragcadda saddexaadna wuxuu akhrin jiray biqul huwa allahu axad walaa yusallimu mana salaama naqsan jirin ilaa fii aakhirihinna saddexdaa midda ugu dambaysa aakhirkeeda mooye saddexdaa ragcadood ee saddexda suuradood uu ku kala akhriyey midooda ugu dambaysa dhammaadkeeda unbuu fadhiisan jiray oo ataxiyaad iyo salaama naqsi u fadhiisan jiray rawahu waxaa wariya annasaa'iyu nasaa'i baa wariya waa xadiis saxiixa wey sheekh albaani caleyh raxmatullahi waa saxiixiyey dhammaystirka xadiidkuna waxa weeye yacni wayaquulu bacda tasliimi subxaana almaliki alquduus markuu salaada ka baxana oo salaadiisa habeenkiiyo witirka dhammeeyana witirka kadib wuxuu dhihi jiray subxaana almaliki alquduus ayib saddex goor buu dhihi jiray kelimadaa inuu dhihi jiray witirka markuu dhammeeyo kadibna oo weliba kor u dhihi jirayna xadiidka cabdillaahi bni cabbaas iyo cabdiraxmaan ibni abza baa ku sugan marka waa kelimo ka sugan yani waxa witirka ama taraawiixda ha noqdo ama witirka caadiga uu tukanaya ha noqde markuu dhammaysto subxaana almaliki alquduus buu kor u jiray nabigu sal lay slam wa can caishata radi alla canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay wasalam xadiidkaasi marka wuxuu ku tusi saddex ragcadood oo isku xiga oon ataxiyaad lahayn in witirka laga dhigi karo waxaa kaloo u markhaati kacaya xadiidkii fi saxiixayn aan hadda soo tilmaamayn kow iyo toban ragcadood ee nebigu tukan jira caaisha waxay ku sheegtay afar sida daahirka wada socda iyo afar sida daahirka wada socda iyo saddex wada socda sida daahirka hadalka laga fahmaya marka saddex wada socda ayadana in witirka laga dhigaayo ayadana way sugantahay macnaha ayib wacan caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ahaa yuutiru mid witriya bialaain saddex buu ku witrin jiray laa yafsilu xaal uusan kala qaadayn kala saaraynin baynahunna dhexdooda uusan kala saarayninoo ataxiyaad iyo salaamo naqsi toona uusan ku kala saarayn rawahu axmed baa wariye wanasaa'iyu wa lafduhu nasaa'i lafdigiisu waxa weeye kaana wuxuu ahaa laa yusallimu midaan salaamo naqsanin fii rakcatay alwitri witirka labadiisa ragcadood witirka labadiisa ragcadood kuwee waa labada ragcadood witir ma noqdaan laakiin waxaa laga wadaa markay saddex yihiin labada hore witirkii bay ka mid yihiin soo ma marka labadaas muusan salaamo naqsan jirin mana fadhiisan jirin ee tii saddexaad buu ku dabaqaban jiray w ayb sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka axmed riwaayadiisa nin la yidhaahdo yaziid ibnu yacfur baa ku jira oo uu leeya imaamu dahabi xujo maaha daara quطnina uu leeya yuctabaru bihi ayb waa sanadka axmed dacfigaasaa ku jira amaa lafdiga nasaa'i wuxuu leey sheekh albani calayh raxmat ullaahi waa shaad buu leeyay lafdigan axmed eh, lafdiga nasaa waa shaad buu leeyahay oo isaguna ma sugnaa saasuu ku sheegaya salaatu taraawiixna wuu kaga hadlay asilsila eh, irwaagana wuu kaga hadlay atacliiqaat ljiyaadna wuu kaga hadlay aadmacaadka saar waqad dacafa waxaa daciifiyey buuhi xadiidka axmedu axmed wuu daciifiyey isnaadahu sanadkiisa wuu daciifiyey wain habata hadduu sugnaadana fayakuunu wuxuu ahaanayaa qad facalahu miduu nebigu sameeyey axyaanan marmar kamaa awtara siduu ugu witriyey oo kale bilhamsi shanta wsabci toddobada watisci sagaalka kamaa sanadkuru saan sheegi doonabuu sheekhu yidhi adiga waxa weeye xadiiskani ka xadiis ahaan buu daciif u noqon amaa mas'alada in saddex lagu witrin kara ah axaadiista horaa ku cad soo ma saas weeyaan ayib haddii ay sugnaato iskama hor imaanayso nebigu hal ragcad buu ku witriyey ama ummaddiisa u banneeyey saddex buu ku witriyey shan buu ku witray iskama hor imaanayso maxaa yeelay xaalado kala gedisanoo kulli wada bannaan waay saxaabadaa warinaysana nin walba xaaladuu nebiga ku arkay buu soo wariyey kulligeedna ummadda waa u wada bannaanta awjuh fara badan oo salaada loo tukan karo loo witrin karo oo kulli nebiga ka sugan waay kaad qaadatana waa kii kale waay kulli waa kee fadli badan unbaa laga doodi karaa wacan abi hurarata radi allahu canhu can nebi sal ly slm nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi laa tuutiruu ha witrinina bialaain saddex ha ku witrinina saddex ragcadood witirka ha ka dhigina aw tiruu waxaase ku witrisaan bihamsin shan aw amase bisabcin toddoba walaa tashabbahuu ha shabbihina bisalaati almaqribi salaada maqrib ha shabbihina ah, witirkiinna ha u ekaysiinina salaada maqhribkaoo kale rawahu daara quطniy baa wariyay biisnaadihi buu ku wariyey wa qaala wuxuuna yidhi kulluhum rijaashiisa xadiidka rijaashiisa dhammaantood iqaatun waa rag lagu kalsoon yahay waxaa kaloo xadiidka soo saaray xaakim wuu saxiixiyey calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay ibnu xajar baa fi diraaya isaguna taqriiriyey sidaas way macnaha ayib xadiidkaasi iyo axaadiistii horeen soo marnay ee tilmaamaysay saddexda in lagu witirin karo waxoogaa waxaad moodaa in daahirkooda ay iska hor imaanayaan aa ah, ila muxuu yidhi laa tuutiruu bialaain saddexa ku witirinina see laysku waafajinaya w marka waxaa laysku waafajinayaa laa tuutiruu bialaain waxaa laga wadaa bimacnaa saddexda markaad ku witrinayso attaxiyaad ayagoo wata dhexda ku jira ha ku witrin oo markaasay u ekaanayaan yaa salaaddii maqhribka lafdada marka dhahaysa walaa tashabbahuu bisalaati almaqhribi waxay u taallaa laa tuutiruu bialaain isu ekaantuna waxay imaanaysaa markaad saddex ragcadoodna ku witriso laba markaad tukato atixyaad u fadhiisato haddana istaagto haddana atixyaad kale la timaado mayna isu ekaanin marka ya xaaladdaa weeye xaaladda la reebayo axaadiistii kale ee aan soo marnay ee bannaynaysay saddex in lagu witrin karana waxay ka hadlaysaa marka ataxiyaadka a laga tago sooma marka taana halkaasay ku saabsanta waa bannaan tahay markii dhexda ataxiyaad la geliyana xadiiskanaa oo salaaddii maqhrib ay u ekaanaysa sidaasi waa jamca bacdu ahlilcilmi ay doorteen oo uu ka mid yahay alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah jamcaasay marayn shawkaani waxaa kale uu keenay ixtimaala inay suuroobi karto labada xadiis lagu jamcin karayo ama axaadiista lagu jamcin karayo in la yidhaahda xidhiidhinta saddexda in laysla tukado xataa ataxiyaadka dhexda haba laga tagay karaaha ku jirta nahyiganaana karaahada ku tusay in la tukadana way bannaanta oo axaadiistan soo marmi baa ku tusaysa axaadiistaa horena waa libayaani aljawaas xadiidkanina waa libayaani alkaraaha marka axkaam badanoo waxaa jira laga fiican yaho makruuha laakiin bannaan sidaana waa ixtimaal uu shawkaani soo guurinayo uu leeyah way suroobi kartaa in lagu jamciyo macna wa can ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ly waslam rasuulku xadiiska waxaa kaloo uu faa'iidaynaya shan in wit lagu witrin karo toddobana lagu witrin karo maxaa ah, laga wadaa shan isku xigta oon ataxiyaad lahayn dhexda ku jira baad salaadaadaba ka dhigi karta wakadalika toddoba isku xigta waanu hal atixiyada u dhaxayn ama salaamo naqsi u dhaxaynindha bilxra salaamo naqsi uusan u dhaxaynina waad ka dhigi karta xadiistan soo dambaysasoo socotaana sii faahfaahinaysa wa can ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sala allau aley wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuutiru mid witriya bisabcin toddoba ayuu ku witrin jiray wa bihamsin shanna waa ku witrin jiray laa yafsilu xaaluusan kala saaraynin baynahunna dhexdooda bisalaamin salaama naqsi walaa kalaamin iyo hadal toona hadal iyo salaamo naqsitoona uma dhaxaynin way isku xigeen rawa waxaa wariyey axmed wاnasaa'i wabnu maaja waana xadiis saxiixa wey wacan caishata radi canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli habeenka xaggiisa alaaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood yuutiru xaal uu witrinayo waxaan dhihi laha saddex iyo toban ragcadood ayb kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli aaa ragcadood yuutiru xaaluu witrinaya min dalika arrinka xaalay ka mid yihiin bihamsin shan ka mida ah isagoo ku witrinaya laa yejlisu isagoon fadhiisanaynin fii shayi shay dhexdii oo minhunna shanta ka mida ilaa fii aakhirihinna aakhirkooda ugu dambeeyo dhexdiisa inuu fadhiista mooye muttafaqun calayh ayb waxay faa'ideen in shan oo isku xigta oo hal ataxiyaadla inuu witirku noqon karo ama ragcado labalaba ah ha ka hormareen ama salaadaada witirka habeenkaa tukanayso dhan shantaa isku xigtaba ka dhig waad heli kartaa saas man caaisha meeshan waxaa ka muuqata in ay warinayso saddex iyo toban ragcadood salaada habeenkii nebigu inuu tukan jiray xadiiskii kalen soo sheegnayna muxuu ahaa koob iyo toban ragcadood ictibaar waa ictibaar waa ictibaaraad mukhtalifa weeyo waxay leeyihiin markay saddex iyo tobanka leedahay ama waxay ku daraysaa markuu salaadda habeenkii isu taagayo intuusan salaadda dheer gelin laba ragcadood oo fudud oo khafiif ah yuu ka hormarin jiray salaatuleilka saddex iyo toban markay leedahay labadaasay ku xisaabinaysaa ama waxaa dhici kartay leeyihiin sida soo socota markuu salaaddiisa habeenkii dhammeeyo oo uu dhammaysto witirkana tukado buu laba ragcadood fadhiga ku tukan jiray labadaa ka dambeeya inay ku daraysana waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta salaada cishaha kadib sunnada ka dambaysa labadaa inay ku daraysana waa dhici karta ixtimaalaad adugu waxa weeyaan markay kow iyo toban tidhaahdana sibay ka wadaa saddex iyo toban markay leedahana sibay ka wadaa saas weyaan isma diidayso xisaabta unbay kala duwaysa oo kolba sidii u xisaabinaysa kolma waxbay ku daraysaa marna way ka jaraysaa wa can sacd ibni hishaamin annahu isagu qaala wuxuu hi licaaishata caaisha wuxuu ku yidhi ambi'iinii iiga warran can witri rasuulilahi sl lay sl nebiga witrkiisii iiga warran seebuu tukan jiray faqaalad waxay tidhi kunnaa waxaanu ahay nuciddu kuwa diyaariya lahu isaga waxaanu u diyaarin jirnay siwaakaw cadaygiisa wa tahuurahu iyo biyaha uu ku tahaaro qaadanayo waysadiisi istijadiisana waa u diyaarin jirnay fayabcauhu yabcauhu allah soo kicinaya mataa shaaa markuu alla doono an yabcahu inuu soo kiciyo min alleyli habeenka xaggiisa ama habeenka qaarka wuu seexanayaa markuu ilaahay uu hurdada ka soo kiciyo yuu soo kicinaya fayatasawaku markaasuu cadayan jiray wayatawada'u waa weysaysan jiray wayusallii wuxuu tukan jiray tisca rakacaatin sagaal ragcadood laa yajlisu xaaluusan fadhiisanaynin fiiha sagaalka ragcadood dhexdooda ilaa fi aaaminati midda sideedaad dhexdeeda mooye markuu tasideedaad dhammeeyo ayuu ataxiyaad u fadhiisanaya fayadkuru llaha markaasuu ilaahay xusaya fadhiga wayaxmaduhu wuu mahadinaya wayadcuuhu waa baryaya uma kadibna yusalimu wuxuu salaamo naqsanayaa tasliiman salaama naqsi oo uma kadibna yanhadu waa istaagaya waa hinqanaya walaa yusalimu mana salaamo naqsanayo markuu fadhigaasi xamdi iyo dikri iyo duca kula yimaado isagoon salaamo naqsanin buu tii sagaalaad isu taagaya uma kadibna yanhadu waa istaagaya waa hinqanaya walaa yusalimu mana salaamo naqsanayo uma yaquumu waa istaagaya fa yusallii wuxuu tukanayaa attaasicata tii sagaalaad ayb uma yaqcudu kadib wuu fadhiisan fayadkuru llaha ilaahay buu xusi wayaxmaduhu wuu mahadinaya wayadcuuhu wuu baryaya uma yusalimu wuu salaamo naqsanaya tasliiman salaamo naqsi oo yusmicuna uuna maqashiinayo marka waa qaab iyadan sideed ragcadoodoo isku xigtaa tukan sooma markaasaad atixiyaad fadhiisanood iska ducaysanoo ilaahay mahadinoo meeshii aad salaamo naqsan lahayd ma salaamo naqsanaysid marka fadhigaa markaad ku dhammayso ducadaa iyo waxaas baad haddana istaagi ragcad sagaalaad baad la imaan waad fadhiisanoo waa atixiyaadsan waad salaamo naqsan waa sagaal ragcadood oo sideedna israacsan tahay hal ataxiyaad meesha ku jiro ragcad dambe loo istaagay hal ataxiyaad dib lagala yimidoo kale la salaamanaas waa qaab ayb uma kadibna yaqcudu wuu fadhiisan jiray uma yusallii wuxuu tukan jiray rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray bacdamaa yusallimu markuu salaamo naqsada kadib wahuwa qaacidun isagoo fadhiya ayb markuu e, sagaalkaasaa u tukado oo witirkiisa dhammaysto intuu fadhiyo haddana wuxuu tukan jiray laba ragcadood fatilka taasi waxay tidhi ixdaa casharata ragca waa kow iyo toban ragcadood yaa bunaya wiilkaygiiow falammaa asanna markuu duqoobay rasuululahi sal lay slam oo da'oobay oo wa akhadahu uu qabtay allaxmu hilibkii oo hilib fuulay aw tara wuxuu ku witriyey bisabcin toddobuu ku witri kow iyo toban soo ma ahayn waxoogaa waa cuslaaday markan toddobuu ka dhigay wa sanaca wuxuu sameeyey fi ragcatayni labadii ragcadood mila saniicii samayntiisii oo kale alwali ee horreeyey waa labadee ragcadood waa labada witir ka dambeeya markuu toddobada tukaday kadib oo uu dhammaystay buu fadhiga laba ragcadood haddana ku tukaday fa tilka taasi tiscun waa sagaal marka labadaa markaad u geyso waa sagaal yaa bunaya wiilkaygiiu wa kaana wuxuu ahaa rasulullahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukado salaatan salaad yuxibbu mid jecel buu ahaa an yudaawima inuu daa'imo calayha korkeeda wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii qalabahu uu ka tambato nawmun hurdo hurdo markay ka dambadato oo hurda la tagto ow amase wajacun ama xanuun oo xanuun dartii uu salaadii la tukan kari waayo habeenkii can qiyaami layli habeenka istaaggiisii hadday uga tambataan oy ka qaalib noqdaan sallaa wuu tukan jiray min annahaari maalinta xaggeed intay cashrata ragca labiyo toban ragcadood buu tukan jiray bimacnaa salaaddii habeenkee dhaaftay ee witirka ahayd ayuu maalinimada tukan jiray barqinkii laakiin witirkii umbaa ilan maalinta witir ma lehe witirkii baa ragcad kale la raacinayaa si ay u noqoto shafci u noqoto saasuu samayn jiray walaa aclamu ma ogi bay tihi rasuulalahi sal lay sl rasuul alle oo qara'a akhriyay alqur'aana qur'aanka akhriya kullahu dhammaantii fii leylatin hal habeen akhriya nebigoo hal habeen qur dhan ku tukaday ama wada akhriyay ma ogi bay tihi walaa qaama isagoo istaagayna ma ogi bay tidhi leylatan habeen habeen dhan isagoo taagnaa oo salaad u taagnaana ma ogi xataa asbaxa ilaa uu ka waabadhiistay ah, qaar buu tukan jiray qaarna waa seexan jiray walaa saama isagoo soomayna ma ogi bay tidhi shahran bil kaamilan oo dhammaystiran hayra ramadaana oon ramadaan ahayn bil aan ramadaan ahayn dhammaystir isagoo u soomay iyadana ma ogi bay tii rawaa wariye axmedu axmed baa wariye wamuslim wa abu daawuud waannasaa'i wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liaxmeda axmed u sugnaatay wاnasaa'iyi wa abi daawuuda naxwuhu xadiidkaa mid la mid wa fiiha riwaayadaa waxaa ku yimid falammaa asanna markuu nebigu duqodo'oobay wa akhadahu uu qabtay allaxmu hilibkii awtara wuxuu ku witriyey bisabci rakcatin toddoba ragcadood lam yejlis toddobadaa ragcadoodoo lam yejlis uusan fadhiisanin ilaa fi saadisati midda lixaad dhexdeeda wasaabicati iyo midda ti aan soo marnay wa sooma tii lixaad markuu dhammeeyey buu fadhiistay fadhigii isagoon salaamo naqsanin buu haddana tii toddobaad u kacay markuu ka fadhiistay buu marka atixiyaysadoo salaamo naqsan walam yusallim mana salaamo naqsanin ilaa fi saabicati middaa toddobaad dhexdeeda mooye wafii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo fii riwaayati nasaa'iyi nasaa'i riwaayadiisa waxaa ku sugan qaalad inay tidhi caaisha falamaa asanna markuu da'oobay oo wa akhadahu laxmu hilibku fuulay oo qabtay sallaa wuxuu tukaday bisabci rakacaatin toddoba ragcadood laa yaqcudu xaaluusan fadhiisanaynin ilaa fii aakhirihinna midda ugu dambaysa dhexdeeda mooye uusan si kale u fadhiisanayn ayb dhammaantood arbaadda riwaayaadkaasoo dhan waxaa la socda wa sallaa rakcatayni wahuwa qaacidun bacda maa yusallim labada ragcadood ee ka dambeeya witirka witirka markuu ka baxo kadib uu fadhiga ku tukanayo dhammaantood way sheegayaan sidaas weyaan macnaha ayib xadiiskaasi marka waa xadiis sugan waxaana ku tegay sidaa iyadaa axmed iyo awsaaci a khaasatan witirka kadib labada ragcadood ee fadhiga lagu tukanayo ayaa waxaa maray oo qaatay alimaamu axmed iyo awsaaci waxaa kaloo rajaxaya alimaamu nawowi caleyh raxmatullah oo dhammaantood waxay leeyihiin labada ragcadoodee witirka ka dambeeya waa la tukan karaa dee nabigaybay ka sugan yihin bay leeyihin ayb alimaamu maalik iyo kayrkiibaa karaahisto waxay leeyihin witirka in salaad laga dambaysiiya ma ahee xadiiskii waxaa jira ah, ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witran salaadiinna habeenkii aad tukanaysaan aakhirkeediiyo gabagabadeeda witir ka dhiga marka witirkii haddii la tukaday in salaad laga dambaysiiya maya halkaasay u istaagaya waxaynu kaga hadli doonaa sida laysu waafajinaya xadiiskan iyo xadiiskaas xadiiskaasaa inoo soo socda laa witraani fii leyla kaasaan kaga hadli doonnaa insha alla tacaala isku waafajin doona nacam inoona imaan doona insha allah oo baabka onigu ku keeni doonaa witirka habeenkii hadduu ku dhaafiyo salaadda habeenkii in maalinkii la qallayn karo oo dib aad kala imaan karto kadalika xisbigaaga qur-aanka haddii habeenkii ku dhaafo haakada wuu soo socdaa baabkaas baabu waqti salaati alwitri walqiraa'ati walqunuuti fiiha wuxuu baabu yahay salaada witirka wakhtigeeda iyo waxa la akhrinayo iyo qunuudka witirka dhexdiisa lagu qunuudo oo lagu ducaysto can khaarijata bni xudaafa qaala wuxuu uhi kharaja waxaa soo baxay calaynaa korkanaga annabiyu baa nugu soo baxay sal ly slam daata hadaatin subax faqaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal ly slam laqad amadakum allahu alla wuxuu idiin siyaadiyey oo idinku kaalmeeya bisalaatin salaad hiya iyaduba khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan min xumri nacam geela midkiisa cascas idinka khayr badan xoolahooda waagaas ay dhaqan jireen geela cascas baa ugu qaalisanaan jira saas daraaddeed bay axaadiistu ku imaanaysa adduunyada ka khayr badan qulnaa waxaanu dhibu yidhi wamaa hiya maxay tahay salaadaasi yaa rasuul alla rasuulka ilaahyo qaala wuxuu yidhi alwitru waa witrka habeenkii fii ma bayna salaati alcishaai ilaa tuluuci alfajr oo inta u dhaxaysa salaada cishe ilaa fajarka dhalashadiisa inta udhaxaysa rawahu lhamsatu baa warisay ila nasaaiy nasaai mooye xadiisku waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdulaahi ibnu rashid azuufi iyo cabdulaahi ibn abi murat azuufi zuufiyaanka labadu waa laba ninoo majhuulaan awa ah saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaam albukhaari ibni xibbaan sheekh albani saas way macnaha laakiin xadiisku intiisa kale waa sugan tahay qaybta dhahaysa wahiya khayru lakum min xumri nacam intaasaa daciif intaasi markay la socoto buu daciif yahay intaasi waxay ku soo aroortay labada ragcadood ee fajarka ka horreeya amaa inay halkan ku timaaddo daciif waay siyaadadaasaa xadiisku daciif la noqonaya marka ayb wacan caishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi min kulli leyli habeenka dhammaan habeenka habeenka dhammaantii xaggiisa qad awtara wuu witriyey rasuululahi sal lay waslam min wali leyl tanaa sii fasiraysa habeenka bilowgiisa nebigu waa ka witriyey oo cishaa markuu tukaday kadibba intuu seexanin witirka wuu tukaday wa awsatihi habeenka dhexdiisana wuu ka tukaday markuu habeenku bartamaha marayo wa aakhirihi habeenka aakhirkiisiiyo xaggiisa dambena waa ka tukaday fantaha wuu dhammaaday witirhu nebiga witirkiisu wuxuu ku ekaaday ila saxari ilaa suxuurtuu ku ekaaday xilliga hiraabta ee waagu baryayo baa witirka nebigu ku dhammaaday rawahu ljamacatu baa warisa xadiiska wuxuu inoo sheegay iyo ka horeba cishaha laga bilaabo ilaa waagu ka baryayo waa xilliga la tukado salaada witirka iyo habeenkii la tukado markuu waagu baryayna dhammaanaysaa sidaasay axaadiisu faa'idaynaysa waana sida jamaahiirulcilmi ay qabaan way macna wa abi saciidin radi allahu canhu anna rasuula allahi sal lla lay qaala wuxuu yidhi awtiruu witriya qabla an tusbixuu intaydan waa bariisanin rawahu ljamacatu baa warisay ila albuhaariya wa abaa abu daawuud iyo bukhaari mooye wa can jaabirin an inabiy sal lay slm nebiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi ayukum kini khaafa ka baq alla yaquuma inuusan istaagin min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa inuu istaagi waayo kini ka baqaya oo hurdada ka kici kari waayo falyuutir ha witriyo uma kadibna liyarqud ha seex intuusan seexaninba witirkiisa ha tukado haddaad ka baqaysana soo kici weyd waman waiqa ruuxii kalsoonaada biqiyaamin istaagid ku kalsoonaada kalsooni ku qaba inuu istaagi doono min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa fal markaa hal witriyo min aakhirihi aakhirkiisa markaa hal witriyo haddaad kalsooniya qabto inaad soo kici kartana habeenka aakhirkiisa witrka ka dhigo maxaa yeele fa inna qiraa'ata aakhiri lleyl habeenka aakhirkiisa qiraa'ada la akhrinaya salaada la tukanayaay maxduuratun waa mid lasoo soo xaadiraya wey maxduura yacni waxaa soo xaadiraya malaa'igta iyo yani waxa weyaan ilahay ciidankiisaa imaanay wadalika kaasaana afdalu fadli badan taasaana fadli badan rawahu axmed baa wariyey wa muslim watirmidi wabn maaja wuxuu inoo faa'iideeyey haddaad yani aad isleedahay ma soo kici kartidna gelinka horeba iska tug intaada seexan intuk witirkaaga qax ka sii kadibna tug iska seex haddii kalood soo kici isleedahayna gelinka dambaa fadli badan xilligaasaa la imaanayaoo alla tabaaraka wa tacala laftiisa wuu samadan soko usoo degaya habeenka markay laaban tahay saddex meelood meel ulu leyl alaakhir markaasaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa yaa i weydiistoon siiya yaa i baryoon ka aqbalaa yaa toobad i weydiistoon ka toobad aqbalaa marka xilligaas ayaa fadli badan wadalika afdal ah, marka waqtiga haddaad heli karto ood awoodeeda laraa wa can ubay bni kacbin qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ayaqra'u mid akhriya fi lwitri witirka dhexdiisa wuxuu akhrin jiray bisabbixisma rabbika alaclaa waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul wallahu axad waa goorma markuu witirku yahay saddex ragcadood saddexda ragcadood suurahaasuu kula akhrin jiray rawaw alhamsatu baa warisay ila tirmidiya ciraaqi baa tasxiixiye ibnu xibbaan iyo sheekh albaani intuba walilhamsati shantii baa yuu u sugnaaday xadiidka walilhamsati shantii waxaa u sugnaaday ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye milahu xadiiskan mid la mida min xadiid ibni cabaas xaal wey isaguna waa saxiix wazaada wuxuu ziyaadiyey axmadu wannasaa'iyu fii xadiidi ubayin waxay ku siyaadiyeen idaa sallama markuu salaamo naqsado qaala wuxuu dhihi jiray subxaana almaliki alquduus alaaa maraatin buu sidaa dhihi jiray isaguna waa saxiix min xadiidi ubay ibni kacab nebigu markuu sida saddexda ragcadood tukado midda ugu dambaysa uu dhammeeyo subxaana almaliki alquduus buu dhihi jiray saddex goor walahumaa waxaa u sugnaaday waa axmed iyo nasa'iye milow xadiidkaa mid la mida min xadiidi cabdiraxmaan ibni abza wa fii aakhirihina waxaa ku yimid wa rafaca kor buu u qaaday sawtahu sawtkiisa bilaakhirati midda ugu dambaysa midda ugu dambaysa waa te midda ugu dambaysa waxaa laga wadaa subxaana almelikulquduus saddex goor buu dhahaya soomana dheh saddexdooda ta ugu dambaysa ayuu kor ugu dhawaaqi jiray ah, subxaana almalik alquduus saasuu macnaha an اxasan bni caliyin radi alahu canhu qaala wuxuu ihi callamanii waxaa i baray rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu i baray kelimaatin kelimooyin buu i baray kelimooyinkaasoo aquuluhunna aan dhahayo fii qunuuti lwitri witirka ducadiisa dhexdeeda aan dhahayo yani witirka markaad eh, dhammaysato gebagabadiisa ayaa la duceeyaa oo la qunuudaa qunuudkaasi marka ducadiisii ayuu nebigu i baray buu leeya xasan allahuma hdinii fiman hadayta wcaafinii fiman caafayta wtawallanii fiman tawallayta wbaarik lii fima acطayta waqinii shara ma qadayta fainaka taqdii walaa yuqضى calayk inahu laa yadilu man waalayta walaa yacizu man caadayta tabaarakta rabbana watacalayt sidaasuu ii baray allahuma hdinii ilaahu i hanuuni fii man hadayta addoommadaada aad hanuunisay dhexdooda i hanuuni wacaafinii i caafi fii man caafayta kuwaad caafiday dhexdooda i caafi watawallanii allow i jeclow oo iga weli dhigo oo ii hiili fii man kuwa dhexdood tawallayta aad ka weli yeelatay wa baarik allow barakee lii aniga fii maa actayta waxaad i siisayna ii barakee caruur iyo xoolo iyo cimri iyo cilmi ilaahw ii barakee wa qinii allow i ilaali shara maa qadayta waxaad xukuntay sharkiisana iga ilaali yani qadaaga iyo maqdiga aad xukuntay wixii sharana ilah iga ilaali iyo sharkiis maxaa yeele fa innaka adigu taqdii waad xukuntaa axkaamta adduunkan ka socota adaa gaadha walaa yuqdaa lama xukumo calayka korkaaga cid amar kugu lahoo amar ku saari kartoo ku xukumi karta adiga ma jirto laakiin khalqiga adaa wada xukuma innahu amar yashaaniya laa yadillu ma dulloobo man waalayta ciddii aad ka weli yeelato cidaad soo dhowaysatood jeclaato kaasi marna dulloobi maayo walaa yacizu ma cisoobo man caadayta ciddaad la colowdo ciddaad nacdood la colowdana adduun iyo aakhira toona cisoobi maayo tabaaragta waad kor martay waad saro martay khayrkaagaa batay rabbanaa rabbigana watacaalayta tabaaragta waad khayr badatay rabbanaa rabbigana watacaalayta waad saro martay rawa alhamsatu shantii baa warisay xadiidkaasi waa xadiid saxiixa waxaa saxiixinaya ibnu khusayma ibni xibbaan sheekh albani tirmidina waa taxsiininaya waana yacni waxa weeyaan ducada qunuudka witirka bilmunaasaba qunuudkaasi witirku ku soo arooray ee qunuudka salaada subax ku soo arooray maaha soo maynaan soo marin salaada subax qunuudkeeda in lagu doodsan yahay xugum ahaan ayib qolyahaas suga marka oo shaaficiyadu ka mid yihiin qunuudkanay ku qunuudaan soo ma laakiin wax xadiisoo kutusayoo sugan ma jiro qunuudkani kii salaada subax inuu yahay qunuudkani wuxuu ku soo arooray inuu yahay qunuudkii witirka halkaasuu ku imaanaya marka saas wey ama xadiiska ka dhigaya salaada subax waa daciif wacan caliy bni abi aalibin radi allahu canhu anna rasuula allahi sal lay slam rasuulku kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii aakhiri witrihi witirkiisa aakhirkiisa iyo dhammaadkiisa wuxuu dhihi jiray allahuma innii acuudu biridaaka min sakhatika وبمucاaفاaتika min cquubatika وأcuudu bika minka وlaa أxsii ثanاءa عlayka أnta kama أنayta calى nafsik allahuma allahyow inii anugu acuudu waan magangeli biridaaka ridahaagaan magan geliyo min sakhatika cadhadaadaan ka magan gelaya wa bimucaafaatika cafintaadaan magan gelayaa min cuquubatika cuquubadaadaan ka magan gelaya wa acuudu waan magangeli bika adaanku magangeli minka adaan kaa magangeli soma isagaad ka carari isagaadna ku carari soma isagaad magangeli isagaadna ka magangeli maxaa laga wadaa cadhadiisa iyo cuquubadiisa iyo cadaabkiisa ayaad ka carariyo naxariistiisa iyo ridihiisaad ku carari isagaa laga carari isagaana lagu carari laa uxsii ma koobi karo hanaa'an ammaan calayka korkaaga aan ammaano anta adigu kamaa anayta saad ammaantay baa tahay calaa nafsika naftaada korkeeda aad u ammaantay saad isu ammaantay baa tahay ee cid ammaantaada keeni karto koobi karta ma jirto rawa alhamsatu shantii baa warisay waa sanadkiisu waa saxiix sheekh albaanina waa tasxiixinayaa tirmidina waa taxsiininayaa wuxuu ku tusayaa adciyadan iyo adkaartani inay yihiin adkaartii witirka ayib bilmunaasaba meeshaasi intaanaan ka gudbin witirka ama taraawiixda ha noqdo ama taraawiixda khayrkeed ha noqdo ruuxu keligii ha tukanayo witirka ducadiisa in aad loo dheereeyo oo muddo la taagnaado sida hadda xaramka laga sameeyo masaajid badanna u soo gudubtay witirkaa lagu xeel dheeraanahayo wax sugan maaha witirka adciyada nebiga ka suganee witirka uu samayn jiray waa adciyo kooban saas daraaddeed baa sheekh bakar ibn abdbakar ibn cabdallah abu zayd caleyh raxmatullah kitaabkiisa tasxiixu ducaa wuxuu leeyahay in la dheereeyo qunuudka witirka ducadiisa aad loo dheereeyo wuxuu leeyahy waa bidca aan sal lahayn marka waxa way jawaamiculkelimka in lagu gaabsado waa sax ah kelimaad dadka khayrkiina u ururiya aanan daalininna laakiin ragcaddii in la taagnaado sida xaram ka dhacdo kale habeenka la yidhahdo khatmiga habeenka saddex iyo maxaa la yidhahda saddex iyo labaatan iyo toddobada leylatulkhatmi baa la dhahaa xaramka sudays baa lagu sii daayaa habeenkaas markaasuu intuu qabsado ayaaba marka qaarkood habeen waxaan taagnayn afartan iyo shan daqiiqaan taagnayn afartan iyo shan daqiiqo duco aan kala go'ayn markaas dadkii qaar fadhiisteen qaar iska tageen la rafaaday marka yacni usluubka noocaasoo kale ah dadku ducada waa iska jecelyihin waana marqaamahayaan laakiin wax walba waxay ku fiican tahay in sunnada nebiga la waafajiyo sal alla alay waslam tahay ducooyin kooban dadkana anfaca aanan ku dheeraynin sidaasaa sunnada hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm